باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Bölüm 1 İyi niyet ve samimiyet Oysa kendilerine yalnızca allah'a ibadet etmeleri bütün içtenlikleriyle yalnız o'na iman ederek batıl olan her şeyden uzak durmaları namazlarında dikkatli ve devamlı olmaları ve zekat vermeleri mallarının bencillik kirinden arındırılması için karşılıksız harcamada bulunmaları emrolunmuştu İşte dosdoğru din de budur. 98 Beyyine 5 وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم Fakat unutmayın ki onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Fakat ona ulaşan yalnızca sizin iyi niyet ve samimiyetinizdir. 22 Hac 37 وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله De ki, kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. 3 Ali İmran 29 واحد وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردز به الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة Hadis 1 Müminlerin devlet reisi ömer ibni hattab allah ondan razı olsun rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'i şöyle buyururken işittim dedi yapılan her türlü işler kişilerin niyetlerine göre değer bulur herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre bulur kimin niyeti allah ve rasulünün rızasını kazanmak için i̇slamı yaşayamadığı yerden yaşayabileceği yere göç etmekse o'nun hicreti allah ve rasulünün rızasını kazanmak için olduğundan değerlendirmesi o'na göre yapılıp sevabını o'na göre alacaktır kim de elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadına ulaşmak için hicret etmişse hicretinin karşılığı hicret ettiği şeye göre değerlendirilir. اثنان وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري Hadis 2 Müminlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurmuşlardır kıyamete doğru bir ordu kâbeye saldırmak üzere yola çıkacak çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır ayşe allah ondan razı olsun ya rasulallah onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar diye sordum rasulullah sallallahu aleyhi vsellem evet hepsi birden yerin dibine geçecektir ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام hadis 3 ayşe'den allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu mekke fethinden sonra artık hicret etmek yoktur yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır o halde allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın أربعة وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر حديث 4 ebu abdullah cabir ibni abdullah el ensarî allah onlardan razı olsun şöyle demiştir peygamberimizle sallallahu aleyhi vsellem birlikte bir savaşta beraberdik buyurdular ki hasta olmaları yüzünden medine'de kalıp savaşa katılamayan öyle kimseler var ki siz bir yolda yürüdüğünüz ve bir vadiyi geçtiğinizde onlar niyetlerinden dolayı sizinle beraber gibidirler başka bir rivayette ise sevap kazanmakta onlar size ortak oldular şeklindedir yine enes'ten allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur peygamber sallallahu aleyhi vsellem ile tebük savaşından döndüğümüzde şöyle buyurdular medine'de bizim arkamızda kalan öyle kimseler var ki herhangi bir dağ yolunu veya bir vadiyi geçsek onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar onları özürleri alıkoymuştur خمسة وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري Hadis باش Ebu Yezid, Man ابن Yezid ابن أهنستان allah ondan razı olsun rivayete göre ki bu kimse babası ve dedesi hepsi sahabidirler şöyle demiştir babam yezid sadaka vermek üzere birkaç dinar çıkarmış ve mescitte oturan birinin yanına koymuştu ben de gelip onları alarak babama gelmiştim babam yemin olsun ki o paraları sen alasın diye bırakmadım deyince rasulullah'ın sallallahu aleyhi vsellem yanına giderek durumu ona arz ettim bunun üzerine o meseleyi hallederek şöyle buyurdular yezid sen niyetlendiğin sadaka sevabını kazandın ey maan aldığın para da senindir